kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka ka yeelen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka aad waa kulanka keenan barnaamijkan waxaan si guud ugu egnaa dhacdooyinka ugu waaweyn ee maalintaas warbaahinta caalamku ay hadal hayso maantana qodobo dhowreed ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda falastiin taangi yuhuudda leedahay oo la joojin waayey oo dad ku jiiray xadka masar iiraan oo fariin kale oo dignina u diraysay yuhuudda waxaan sidoo kale leehaynaa maraykanka oo ka digaya in la weeraro ciidamadiisa bariga dhexe ka jooga caruurta khaza magacyadooda iyo gacmaha lagu qoraa si haddii ay dhintaan ama ay ku waxyeeloobaan duqeynta yuhuudda loo aqoonsado waxaa sidoo kale barnaamijkana ku jira warbixin ku saabsan ilmo saddex madax leh oo ku dhashay isbitaal ku yaala dalka hindiya gurmud waxaa loo sameynayaa magaalo ay xaasi badan weerareen induneisiya ku taala iyo booliska sbain oo ugu dambeyn soo xiray nin marka makhaayadaha inta gala cuntada cuna haddana isku rida xanuun aan jirin iyo markab quusay muddahaatan laga joogo boqol iyo soddon sano oo la helay xubnihii joogtada inaaha ayaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka ah iyo kaalinta suugaanta iyo kusoo dhawaada mar kale kulanka keeneen halkika madaafaa qoodhidii baa u waasan sida gudaha weeyaan isu dheliterano dhaqan wadaagyo isu dhalasho daacadawdhaqan wadaagyo isu dhalasho daacada jacaylkooga waadood hillaaciyo dhibicdow ku hayse waadood hillaaciyo dhibicdow ku hayse ilooyahaan intuu laaniisaagaa dhegay wasidaa dilooyahaan intuu laaniisaagaa dhegay leeyahay kala dumari mahayne waaga noqon kol haduu dhab naga yahay kala dhuumamayne waagaa dharar noqon yaree kale kamid ah kii dhaba jaceyl kuba dhabtay halkii kama dhaqaaqo dhidibba u yaree kale ku jiray waa codka macaan fanaanada ilaa u naxariistay xalimo qaliif magool kii dhaba jaceylkuba barnaamijkanu kalinka keenan daafur nagu tahay maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn

deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaa ka socda dagaal beeleed u dhexeeya laba beelood oo walaalaha oo gobolkaasi wada dega dagaalkan ayaa aada u saameeyay dhowr deegaan waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in xataa markii dadkii iska dileen kadib meelaha qaarkood ay xataa gurihii iska gubayaan taasoo aada loo cambaareynayo waxaase soo taraya baaqyada loo jeedinaya dhinacyada dagaalamaya in dagaalka joojiyaan sidoo kale waxaa jira baaqyo loo dirayo dowladda soomaaliya guddiga dib heshiisiinta madaxa bannaan ee qaranka soomaaliya guddoomiyahooda ismaaciil macalin muuse oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada muqdishona waxa uu soo jeedinayaa dowladdu in deegaankaas ama deegaanada lagu dagaalamayo ay ciidamo xoog la geyso isla markaana ay qaado tallaabo adag oo xataa la dilo cid kasta oo loo arko in dagaalkan ay horinayaan waxaan rabnay maanta inaan qalabka warbaahinta u marino dagaalo muddooyinkii u dambeeyey ka socday dalka dagaaladii markii ugu dambeeyey dalka ka socday maalmahan cusub si gaara ah, dagaalka gobolka shabeellada dhexe ka socda oo runtii ah dagaal raxmgoysa ah, dhaqan caadadeedka mujtamaca amahaas meeshaas degan aan hore loogu arag waa dagaal maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaya waxaan ognahay mar hore dhowr sano ka hor guddiga laftigiisu inuu ka qayb qaatay xabadjoojin qaybaha meesha ku dagaalamayo laba qaybood oo ka mid a ah. laakiin dhammaa diiday mar kale waa tii loo tegay cadale saddex bil iyo in ka badan ay goobjoog ahaayeen waxgaradka bulshada deegaanadaas imaamkii ugaaska madaxweynaha jamhuuriyaddu xasan sheekh maxamuud laftiisa oo ka qayb galay heshiis aan islahayn waa dhammaystiran yahay lagu saxiixay lana amray in la geeyo ciidamo dowladeed oo xoog ku kala celiyay isbaarooyin kale la qaaday ahlulxalli walcaqdiga ummaddaasuna ay saas garteen ay saxiixeen ha yeeshee waxba ka fulin waa mucjizo ummaddaasu waxay ka mid ahaa jirtay taariikhiyan ummadaha ballanka ku fiican waxay ballan qaadeen fuliya ka mid ahay waa masiibada xilligan jirta qayb ka mida ah in loo taagla-yahay inay waxay ku heshiiyeen ay fuliyaan waa soo socotay waxaa caadooyinka cusub ka mida ah in la gubaayo deegaanadii ooyanayana dhahalo lahayn waxyaalaha cusub ka mida ah. beeraha himaarta ku taal in la gubayo la dilay hadda yacni culimada dadka diinta bara iyo xerta ay baraan kutaabta iyo macalinkooda waxaa intaa dheer iyadoo gogoli ka fidsan tahay deegaanada dagaalku ka socda dhexdiisa gobashaasoo ay fadhiyaan dadka ummadda deegaankaas ku nool ugu qiimaha badan la xurmeeyo dadka ugu xormada badan waxaa fadhiyay madaxweynihii hore ee soomaaliya isagoo joogaa la isdilay gogasha fidsanta imaamkii ugaaskana ku fadhiya iyo xoqarinta deegaanka taas macnaheed waxaa waaye inay tahay mucjizo yaab leh oo taariikhaha ummadda soomaaliyeed ku cusub dadka la xurmeeyo oo ilaa xad walba hadday meesha ka tagaan haa laakiin burka derineed gobasho sheekh shariif uu ka fidiyo ilaa waa fidsanta isagoo ku fadhiya in dagaalka meeshaa ka dhaca on gobasho la laabay runtii waxaan islaahayn wax badan ka qabtay oo ilaa xad heshiisyo badanaa la gaaray meelo badan oo yacni laga gudbi kari waayaa laga gudbay ha yeeshee wixii ka dambeeya waxay noqdeen waxaan la aragoo lama dagaalkaasu wuxuu ummadda ku reebay quluubtooda wax aada u xuna ku reebay taariikhiyanna waa xun yahay runtii baaqayn wuxuu ku saabsan yahay marka saddex meelood haddaan guddigana waa midda koowaadi isma lihiin cid u dhiman oo ha tagta la leeyahay haddii inta aan sheegaayoo joogta la suubiyey ummaddaas deegaankaas leh oo gobolka shabeellaha ku abtirsatay iyo ilaa mudug dadkii ugu xormada badnaay waa fadhiyeen gooshaas korkooda midda laysku dilayo waa dadka aan sheegay oo imaamkii iyo ugaashka iyo madaxweynihii horee soomaaliya oo culummada dadka diinta bartay ku abtirsada la dhowro qoys ahaan waxaa halkaa ka cad inayan jirin cid la xurmaynayo inaysan jirin inayan jirin oo ummadda bahalowday sidaas awgeed waxaan guddi ahaan soo jeedinaynaa arrimaha soo socda waa saddex noqdadood oo baaq iyo codsi isugu jira dadka deegaankaas ku dagaalamayo oo ahalka ah, oo sokeeyaha ah, oo dhaqan iyo deegaan wadaagta ah wixii dad yahaba ah waxaan ugu baaqaynaa waxay yihiin inay aqoonsadaan joojiyaana dagaalka halka hadda uu joogo meel taariikhda kolleyba ku xukumi doonto waxaan la sheegi karinay noqon doontaa balse wixii laga gudbaa oo la dhammeeyaba waa faa'iiday halkeeda inay ku joojiyaan dagaalka oo xusuustaan waxay isu yihiin dadka deegaanka oo dariir aanu soo jeedinayn ummadda kale deegaanka degan waxaan ka codsanaynaa waxay ka qaban karaan inay ka qabtaan oo la kala celiyo dadkaas ahalkaa oo aa isku deegaanka tihiin waxaan ugu baaqayna in la kala celiyo markaan intaas sidaan idhaah waxaan si xormad iyo kalsooni uga codsanaynaa mar haddaan ay noo caddaatay si kale wax looga qaban kara inayan jirin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu kala dhex dhigo ciidamada qaranka oo ku qabto gacan naxariis darro ah aan loo naxayn kuwa dadka dilaya gacan aan loogu naxayn in lagu qabto la dilo qofkii wax dila la joojiyo magaha iyo waxa aan dadku u naxayn maxaa yeelay dadka wax dilayah maaha qofka kuwa xoolaha bixinayo qabiilka bixinayo si loo ciqaabo ayaga waa in la dilo qofka qof dila ciidamada la kala dhex dhigo saadkooda wata maxkamadda ciidamadana la dhex geeyo soo qabo xukun dil soo qabo xukun dil saas inay noqoto hortooda waa iyal hortiisa caan loogu barxaa la yidhi dadku dhiiggiisa kuma hor ordo annaga guddi ahaan waxaan qabnaa dadka halkaa dega ee dagaalada ka wada ee intaan sheegoo fadhida saas yeelay iguma muuqato cid aan intuu aado ha lagu baxan idhan nooma waa meeshi ugu dambeysay waa la xormay jiray waa soo dhaafeen xoog in lagu kala celiyo ayaan soo jeedinayna ismaaciil macalin muuse gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u heshiiseynta qaranka wayaan codkaasaad maqlaysaan magaalada muqdisho maalmahan waxaa shir uga socday culimaadiinka ahlusunna waljamaaca waxay ka hadlayeen arrimo dhowra oo xaaladda waddanka quseeya maanta ayaa lasoo gabagabeeyey bayaankii kasoo baxana oo ay ku jiraan in la xoojiyo dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab iyo qadiyadda falastiin iyo duco ee dalka soomaaliya loo duceeyey waxaa akhrinaya sheekh nuur sheekh cismaan culimaawidiinka ahlusunna waljamaaca markay arkeen xaaladda adag ee dalku ku marayo markay dareemeen inay u baahan yahay dhiiragelin joogto ah hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu ugu baaqay in ummadda soomaaliyeed ay dalkooda dadkooda iyo diintooda ka xoreeyaan kooxaha khawaarijta ee ku soo duulay dalkeenna soomaaliya ee ay ku shaqaystaan kooxo ajaaniba markay ogaadeen hagardaamooyinka loo maleegayo ciidamada qalabka sida ee mujaahidiinta ah ee u halgamaya inay dalka ka xoreeyaan kooxaha khawaarijta markay markay heleen xogo sheegaya in loo ololeynayo in kooxaha khawaarijta ah lala furo wadahadallo siyaasadeed iyagoon awooddooda la burburinin hubkana laga dhigin kana toobadkeenin fikirkoodii xagjirka ahaa ee ummadda soomaaliyeed ku dhibaateeyeen culimaagudiinka soomaaliyeed waxay garwaaqsadeen ay u arkeen arrin muhiima ah in ay soo saaraan qodobada soo socda qodobka koowaad inay garab istaag u sameeyaan ciidamada qalabka sida iyo kuwa mm. difaaca shacabka soomaaliyeed taageero buuxda ay u muujiyaan hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ka xoreynta dalka kooxaha khawaarijta qodobka labaad inay dhisaan guddi ka shaqeeya abaabulka iyo taakulaynta halganka khawaarijta looga xoreynaya dalka si loo mideeyo awoodda bulshada dhaqaalaha iyo ciidanka iyo culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca oo doonaya inay hormuud u noqdaan fikirka la dagaalanka fikirka xagjirka ah oo diyaarna u ah inay ka gacan siiyaan dowladda qodobka saddexaad in la sii adkeeyo fadwooyinkii ay culamaauddiinka ahlusunna waljamaaca soo saareen sannadihii laba kun iyo sideedii laba kun iyo sagaalkii laba kun iyo tobankii oo ahayd in kooxaha khawaarijta ah kooxaha al-shabaab iyo kooxaha ku aragtida ay yihiin khawaarij dalkana ay ku yi ay dagaalkooduna uu yahay waajib farducayn ah ilaa ay hubka ka dhigaan kana soo laabtaan fikirka xagjirnimada qofkii dila iyo qofkii ay dilaanna inuu yahay qof ahlu janno ah sida nabigeenna calayh salaatu wasalaam waa xadiidkaa saxiixa ah ku sheegay uu yidhi duubaa liman qatalahum aw qataluuh qofka ay dilaanna waa ahlu janno qofka isaga iyaga dilaana waa qof ahlu janno ah oo isaguna ajir iyo xasanaad uu ka helayo qodobka afraad culimaauddiinku waxay ku waxay ugu baaqayaan ummadda soomaaliyeed in aan la siyaasadeynin dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta lana ilaaliyo midnimada ummadda soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo liddi ku ah xasiloonida dalka in laga fogaado ummadda soomaaliyeed ay ka fogaadaan wax kasta oo u muuqan kara in kooxaha khawaarijtu ay uga faa'iidaysan karaan qalalaase dalkeenna ka dhaca iyaga oo mar walba ka faa'iidaysta markii ay khilaafaad soo kala dhex kala dalkeenna sida xadiidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku caddaynayo yakhrujuuna calaa xiini furqatin min annaas xilliga dadku ay kala fogaadaan oo khilaaf kala dhex maro ayay iyagu ka faa'iidaystaan oo ay soo baxaan qodobka shanaad culamaauddiinka waxay ugu baaqayaan bulshada soomaaliyeed fidnada iyo colaadaha ay ka dhex hurinayaan kooxaha khawaarijtu beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah ee gobollada qaarkood degan inay ka fogaadaan iskana ilaaliyaan bulshada soomaaliyeed kooxaha hagardaamadooda qodobka lixaad waxay culamaa udiinka si buuxda u taageerayaan qadiyadda ka taagan dalka falastiin oo ah qadiyad soo jireena muddo badanna soo socotay uuna ku yaallo beytullaahi almuqadas beytkii ilaahay oo beytulmaqdis uu ku yaallo xoreyntiisuna waajib ay waajib saaran tahay qof kastoo muslima qodobka ugu dambeeya toddobaad culamaaudiinka soomaaliyeed waxay ku soo khatimeen shirarkoodii muddooyinkan usbuucyada u socday khidmooyin qur-aan ah oo loogu akhrinayo oo loo ducaynayo dalkeenna soomaaliya in ilaahay cadowga ka saaro duufaanada iyo colaadaha dalka ka jirana ilaahay subxaanahu wa tacaala u sakhiro roobabka iyo fatahaadaha la sheegayana in ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu codkaasna waa sheekh nuur macali cismaan oo ka mid ah culamada wadinka soomaaliyeed waxa uu akhrinayay warmartiyeed ka soo baxay shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho culimadeenka alasan oo aljamaaca maalmihii lasoo dhaafay oo maanta lasoo gabagabeeyey barnaamijka kulanka kenan ayaad degeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan aad dhegeysanaysaan saaxiib idaacadda kulmi ee magaalada muqdishona waa aad nagala socotaan wasaaradda caafimaadka ee xamaas ayaa waxa ay sheegtay in afar boqol iyo lix soddon qof lagu dilay marinka khaza afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay iyadoo duqeymaha cirka ee yuhuudduna ay sii socdaan xukuumadda yuhuudda waxay sheegtay inay beegsanayso kaabayaasha dhaqaalaha ee xamaas laakiin waxa ay si gaara ah u bartilmaameystay goobada rayid ay joogaan war milatariga israel ka soo baxay waxaa lagu sheegay in lagu burburiyey wadooyin dhulka hoostooda mara oo saddex boqol iyo labaatan bartilmaameed ah yuhuuddu waxay sidoo kale sheegtay in duqeymo ay ka geysatay khaza ay si ay xog uga hesha baa dad laga haysto hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee falastiin ayaa iyana warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in xaaladda koonfurta qasa ay aada u liidato taasoo sababtay in qaar ka mid ah dadka rayidka ah ay dib ugu soo laabtaan waqooyiga kadib markii israa'iiliyiintu ay sheegeen inay dadkaasi muhiim tahay ama ay ku qasbaysa inay ka qaxaan in ka badan kun iyo afar boqol oo qof oo yuhuuda ayaa lagu dilay weerarkii xamaasiyiintu ay ku qaadeen marinka dhulka xoogga looga haysto bilowgai basha bishan wasaaradda caafimaadka ee kaza ayaa sheegaysa in in ka badan shan kun oo qof ay ku dhinteen tani markii yuhuuddu ay duqeymo ka fuliyeen dhulka eh, ama dhulkaasi kaza ku tedsan iyadoo ka jawaabaysa in xaafadaha eh, weerarkii xamaasiyiintu ay qaadeen waxaana inta badan hay-addan sheegtay in dhulka lala simay dhismooyin ku yaalay magaalada kaza wasiirka arrimaha dibadda ee yuhuudda ayaa warow soo saaray wuxuu ku sheegay inay sii wadi doonaan duqeymaha isagoo dhinaca kale tilmaamay in duqeymahan ay muhiim u yihiin sidoo hadalka u dhigay inay iska celiyaan ama ay soo furtaan dad la haystayaal laga haysto dowladda iiraan ayaa soo saartay war kale oo dignin u ah ihuda waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amiir cabdulaahiyeen uu uga digayaa israel in bariga dhexe ay duqeynta falastiin ay ka wada uu sababi karayo in xaaladda gobolka bariga dhexe faraha uu ka baxo haddii ay joojin weyso duqeymaha qaza ku hayso wasiirkan waxa uu sheegay mareykanku uu sidoo kale ku eedeynayo taageerada ee uu siiyo israel saacado kadib ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa uga digay ciidamada dadkiisa oo sidoo kale uu sheegay dadka kale dalkiisa u dhashay in ay tagaan wadamada kale ee gobolka bariga dhexe ku yaala iiraan waxa ay taageertaa ururka xamaas oo ay ku taageerto hub fara badan oo weerar ku qaaday dhulka xoogga looga haysto waxay sidoo kale taageeraan ururka xisbullaahi ayuu yiri ra-iisul wasaaraha yahuudda qiyaastii in ka badan shan kun oo qof oo falastiiniyiin ayaa laaminsan yahay laba toddobaad gudahood in la dilay waxa uu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan amir cabdulaahiyiin waxaan uga digaynaa mareykanka iyo xulafadiisa israel in haddii aysan si deg dega ah u joojin dembiyada ka dhanka ah bani-aadamnimada iyo xasuuqa khaza waxa ay wax kasta suurtagala wax kasta ayaa suurtagala buu yiri gobolkan inuu faraha ka bixi doono ayay u eg tahay master cabdulaahiyiin ayaa sidaasi ku yiri shir jiraahid uu ku qabtay maanta magaalada teheraan wuxuu sidoo kale sheegay in natiijadan ay noqon karto mid aan la mahdin oo aada u qarar isla markaana saameyn ballaaran ku yeelan karta gobolka oo dhan waxaanuu yidhi waa waxay ka shallayn doonaan kuwa dagaalkan u ololeynaya wasiirkan arrimaha dibadda ee dalka iiraan wuxuu sidoo kale intaa ku daray in taageerada militari ee mareykanka uu siiyey yuhuudda ay caddeen u tahbiir in colaada ka socota qasay tahay dagaal wakiilnimo oo israel wakiil uga tahay mareykanka saraakiisha ugu sareysa mareykanka ayaa sidoo kale ka digaya in uu dagaalkan u xoogeysto xogayaha difaaca ee mareykanka oo magaciisa layihahdo lennon austin ayaa ka digay rajada kordhin karta weerarada ka dhanka ah ciidamada mareykanka iyo muwaadiniintiisa wuxuu yidhi haddii koox ama waddan ay doonayaan inay fidiyaan khilaafkan oo ay ballaariyaan oo ay ka faa'idaystaan xaaladda nasiib darrada ah taagan taladeydu waa hayeelinina wuxuu sidoo kale yidhi maruu ka hadlayay hadalkan barnaamij ka baxa telefishinka a b c layihahdo ee maraykanka ku yaala xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka sidoo kale antony blinken ayaa sidoo kale xusay suurtagalnimada inay sii kordho in xulafada gobolka ay aada u kordhaan oo tusaalaha iiraan xisbullah iyo xamaas ay qaadaan weerar kale oo mareykanka ka dhan ah dhowr saldhig oo ciraaq ah oo isticmaalaan ciidamada isbahaysiga mareykanka hogaamiyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa lala beegsaday weeraro ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo sidoo kale axaddii shalay netanyahu ayaa booqasho ku tegay ama u tagay ciidamadiisa ku sugan waqooyiga dhulka xooga ay ku haystaan ee xuduudda lubnaan kuwaasoo ay sheegay in isweydaarsadeen rasaas ciidamada ururka xisbullahi oo maalmihii lasoo dhaafay xuduudda aada loo soo dhoobay netanyahu markaas wuxuu yidhi waxaan ku jirnaa dagaal nolosheena dagaal ayaan ugu jirnaa buu yidhi guryaheena sidaanu difaaci lahayn waxaana xoogga saaraynaa buu yidhi inaanu ka guuleysano waxaana ku jirnaa buu yidhi inaan ka guuleysano cidda nagu soo duushay irarka xisbullaahi waxaay sheegeen inay samayn doonaan wax kasta oo ay ku difaacayaan xuduudahooda siduu hadalka u dhigeen dhankeed ururka xisbullah waxay ku dhawaaqayaan inaysan si buuxda hadda diyaar ugu ahayn inay yahuudda ay la dagaalamaan ilaa toddobayo labaatan qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay koonfurta lubnaan intii ay socotay rasaas iswadaarsiga ciidamada xisbullaahi iyo kuwa kale ee yuhuudda yuhuudda waxay amartay dad badan oo dadkeeda ka tirsan waqooyiga degan inay ka guuraan muddo afar iyo toban maalin gudahooda waxaa sidoo kale la sheegay in ay cabsi yuhuuddu ka qabto inuu kaga yimaado eh, iiraan nafsad ahaanteeda in dagaal uu kaga yimaado dhinaca kale khaza wararka laga helayo aada ayay isu soo tarayaan muuqaalo dareen leh ayaa laga soo qaadayaa caruurta dalkaasi falastiin gaar ahaan imaanka khaza iyagoo ay caawinayaan ama iyaga dhexdooda caawinaya waxaana gacmahooda ay ku qorayaan magacyadooda dhalinyarada qaar ayaga ayaa laga maqlay codkan iyagoo leh ma dhiman doono laakiin weli waxa ay isu diyaarinayaan xaaladaha ugu xun ee suurtagalka ah ee muuqaalkan waxaa carruurta sidaan u yeelayaan oo magacyada jirkooda ugu qorayaan waxay tahay in la aqoonsado haddii ay ku waxyeeloobaan ama ay ku dhintaan duqeymaha yuhuudda ee ka wado hal muuqaal oo keliya ayaa waxaa ka falceliyay ilaa toddoba boqoloo kun oo qof muuqaalyadan oo si weyn loo dhigay baraha internetka gaar ahaan barta ex ee twitter-ka si weyn ayaana loola wadaagay bulshada iyadoo la isticmaalayo baraha kale ee bulshada wixii dagaalka kasoo kordha waxaa lagu tilmaamay inay yihiin waxyaabaha aada loo hadalhayo dhacdooyinka sida gaarka muuqaalkan ugu jira waxaa ka mid a ah nin la yihahdo magaciisa doctor cumar sulaymaan oo u yeeraya wiilkiisa islamarkaana gacantiisa ugu qoreya ee magaciisa steve oo waxa uu sheegay inuu kamid yahay dadka difaacayaasha xuquuqul insaanka ee khaza waxaana uu leeyahay waxaan cambaareynayaa weerarka argagaxa iyo naxariis darada ah ee yuhuudda ay qaaday imaam iyo macallin jaamacadeed oo dalka mareykanka jooga gaar ahaan dallas ayaa iyana dhisay sheekh soo qoray waxaan daawanay muuqaalo ka muuqanaya sida ay u xun tahay xaaladda khaza ee falastiin ka taagan isticmaalka baraha bulshada ayaa aada arrintan loogu hadlayaa shir jaraa'id uu qabtay magaalada tahraan wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ku sheegay in muuqaalkaasi uu ka mid ahaa kuwii ugu naxdinta badnaa ee sida gaarka ah ee usoo gaaray waxaa hadda khaza loo ogolaanayaa gaadiidkii ugu horeeyey eesheexna sida waxaana la sheegayaa in ilaa iyo toddoba iyo toban baabuur oo gargaar sida loo ogolaada inay qaso galaan iyagoo masar ka gudbaya siday ku waramayso warbaahinta masar shalay oo keliya qase waxaa tegay ilaa labaatan baabuur oo ay la socdaan saaxafiyiin ka tirsan wakaaladda wararka a b iyagoo sheegay in toddoba baabuur oo ka mid a ah baabuurtaasi ay sidaan shidaal hayadaha qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda iskudubaridka qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimada ee ooj magaceeda loosoo gaabiyo waxa sheegtay in gaadiidkii sabtigii ay qaadeen qiyaastii afar boqolkiiba celcelis ahaan raashinka qaramada midoobey ugu talagashay israa'iil waxaay leedahay waxa aan dooneynaa inaan aada uga odoomino marinka khaza oo ay aada uga soo horjeedaan eh, sida dowladuhu caalamku ay ugu gurmanayaan dhibaatada dadka reer falastiin kasoo gaartay xaaladaha taagan waxaan eegaynaa markaana eh, tangi ayaa farabaxsaday yahuuddu ay leedahay oo breeg laga waayay kadibna wuxuu ku dhuftay meel shidaalka lagu iibiyo xuduudda masar ku taala waxaana ku dhaawacmay ilaa toddoba qof oo ay ku jiraan dhowr askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada xuduudaha ee masar sidaas waxaa sheegay milatariga labada dhinac dacdadan ayaa dhacday goor dambe oo shalay ah iyadoo milatariga yahuuddu ay xaqiijiyeen in lama filaan ah gaarigooda uu bareeg kaga waayay isagoo xilligaasi madaafiic ku garaacayay marinka qasa ilaalina ka hayay xadooda dhacdadaasi waxaa la sheegay in hadda baaritaan lagu sameynayo afhayna hadlay milatariga masar ayaa xaqiijiyey dhacdadan balse waxaa uusan sheegin tirada askartooda dhaawaca ah dadka dhaawaca waxaa loo qaaday isbitaal sida uu sheegay qof goobjooga ah oo goobta ku sugnaa oo ku waramay inay maqleen jugta qarax weyn kadibna arkeen gaarigan oo dad jiiraya marinka rafax ayuu ilaalinayay tangigan breega laga waayay yahuuddu leedahay qodobo kale ee saaxiib eel noo soo socda barnaamijka kulanka kenen ayaadna la socotaan kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network jacayl aboodiya midka ilaa aroore حتى adyad kuma geysan yo waxaad igu ilowdeen ayaan daran naftayda ka arkoote xaddi madaydiyo ersadoo ishay dhegeysanayaan layaafduubeen iyaaree kale ka mid ahaa waa codka macaan fanaanka ilaa naxariistay cumar dhuule cali cumar mahdi ayaa ku luqeynayay heestan yaxaasi waaweyn oo dadka cunaya ayaa waxa ay weerar ku qaadeen tuulo ay degan yihiin dad badan oo ilaa afar boqol oo qof ka badan indonesia ay ku taallaa saraakiisha ciidamada ayaa sheegalkaasina u direen ciidamo si gaara ah dadka uga soo badbaadiyay xaaladaasi khatarta ah ee taagan yaxaasidan oo boqolaal gaaraya ayaa guudaha u galay jasiirad ku taala dalkaasi induneisiya halkaasoo la sheegay in dhowr qofna ay ku dileen gaadiidka cagacagafyada ee biyaha dulmara ayaa loo diray halkaasi si ay dadka halkaa uga soo qaada ilaa boqol iyo toddobaatan qof ayaa la sheegay inay degan yihiin milatarigu waxay sheegeen inay dileen dhowr yaxaas waxaana kamid a ah yaxaas dhirkiisa ilaa toddoba fiit uu gaarayay dalka hindiyana gabar yar oo leh saddex madax ayaa ku dhalatay isbitaal ku yaala dalkaasi waxaana lagu tilmaamay tahay xaalad caafimaad oo aan la garanayn oo ka yaabisay dhaqaatiirta hindida xubnaha qoyska gabadhani ka dhalata ayaa la sheegay inay aada u naxeen kadib markii ay arkeen cunutan yar ee ah dhalatay isbuucii lasoo dhaafay hooyada ilmaha yar ku umushay xaruntan caafimaadka kadib markii ay la kulantay waxay sheegtay in xanuun badan ay dareemeysay markii ay fuulinaysay gabadhan yar waxa ay leedahay lababa waji ama saddex weji oo waaweyn oo ama saddex madax ay leedahay sida warbaahintu sheegtay sawiro laga soo qaadana ka muuqda hooyadan waxaa la sheegay inay dhib badan kala kulantay markii ay dhilaysay xoolaxa gabadhan waxaana dhaqaatiirta u sheegeen markii ay saareen kombyuutarka m r i-ga in caruurta ama cunuga caloosheeda ku jira uu yahay wax mucjisaa waxay ku dhalatay isbitaal ku yaala magaalo la yihaahdo itah oo dalkaas hindiya ah tani waa xaalad caafimaad oo naadir ah ayuu yiri rajeesh taakuur oo ah madaxa kormeerka caafimaadka isbitaalka ee taax waxaanu yidhi jirka ilmahani yara si buuxda uma kubcin waxaana u sameyn doonaa ama ka qaadnay buu yidhi kale inagoo qalliin ku sameyn doona si aan u kala saarno madaxyada ay leedahay warbaahinta dunida ayaa sheekadan aada maanta u adalaysa dhinaca xubnahan eegeynaya waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay waxaa la diyaara waryaheena luul maxamed aadan mahadsanid burhaan waa isniin taariikhduna waa saddex iyo labaatanka oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol sagaashan iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan lixdan iyo sagaal cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun iyo lixdii maxkamadihii islaamka ayaa la wareegay idaacadda raadiyo muqdisho iyagoona magacii raadiyo muqdisho codka shacabka ay ku bedeleen raadiyo muqdisho codka ummadda waxaana maalintaasi idaacadda daah furay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen xasan daahir aweys iyo sheekh shariif sheekh axmed maantaoo kale sanadkii hore ee labada ugu yaraan sagaal qof ayaa ku geeriyootay afartan iyo toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ay al-shabaab ku qaadeen hoteelka tawakal ee magaalada kismaayo maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun toddoba boqol iyo toddobadii baarlamaankii ugu horeeyey ee dalka ingiriiska ayaa yeeshay kulankoodii ugu horeeyey maanta oo kalena sanadkii kun sagaal ciidamadii xilligaasi ee dalka ingiriiska ayaa ku duulay dalka masar maanta oo kale sanadkii kun sagaal xubnaha golaha guud ee qaramada midoobe ayaa kulankoodii ugu horeeyey waxa ay ku yeesheen xarunta fadhigeedu yahay magaalada new york maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal qaramada midoobe ayaa dowladihii carabeed iyo yuhuudda dagaalkii u dhexeeyey xabad joojin kala dhex dhigtay maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii dowladihii xilligaasi ee shiinaha iyo jabaan ayaa gaaray heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayay dagaalkii u dhexeeyey labada dhinac ugu dambeyntii maanta oo kale sanadkii labada kun kowdii kooxihii kacdoonka liibiya ayaa shaaciyey inuu dhammaaday dagaalkii ka socday dalkaasi kadib dilkii madaxweynihii xilligaasi ee liibiya mucamar al khadaafi guud ahaan waayaga xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana dib idin kugu celiya burahan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waryaheena luulaad mahadsan tahay waxayna la socodsiinaysay qaar ka mid a ah dhacdooyinka uga weynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay dalka sbain waxaa lagu xiray nin u dhashay wadanka lithuania ninkan waxaa la sheegay maqaayadaha inta tago oo cunto cuno cabitaan nacbo markuu dhargo ayuu xanuun isku ridi jiray weliba wadna xanuun inuu qabo uu isi suuxin jiray isbitaalka loo qaadaa kadibna meel wuxuu uga degaa ambalaasta ama isbitaalka markii la geeyo waa caafimaad qaba inta la raado sga tegi jiray markii ugu dambeysay isbitaal wuxuu tagay maqaayad ku taala koostablanka hata loo yaqaano oo ka tirsan dalka sbain sidii oo kaleu sameeyey laakiin milkiilihii oo xogahan hore u hayay ayaa markaa kadib booliska u yaray hadda ninkan waxaa laga rabaa soddon iyo toddoba lacag u dhiganta oo maqaayadaas keliya wax kaga cunay iyo maqaayado kale oo dalka sbain ku yaalo oo kale oo lacaga beenta ka cunay haddana isxanuunsiyay ninkan lithania u dhashay waxaa la sheegay inuu konton sana jir yahay magaciisana boolisku ay qariyeen markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay waxaa la yidhi markay saymuhu da'aan dhirtaa doog lagu arkaa deel baa loox lagu dhigaa diintaa lagu mehersadaa dayuxuu oogada sariyuu dushuu ka iftiimayaa war aan dani kuugu jirin inuu daal yahay la sheeg sidii dawacaa la yidhi dartaa socod aan ahayn dariiquu kaa lunshaa meeshay ka degaan ilkana ilaan carrabkaa damcee dusheennay weli sidii fiintii uga dananayoo codkeedu u daaran yahay ma dayngalow dhiilladii beryahan daa'uus ma arag intii kale duurka iyo kayntay u daqaaquleen shimbira diiqaah ka haray daa'iraha ma gawsada daraaddeed dukuhu saadaal xumaa dafaha buubee ku maqan iyo sharay cirkow dhambaalkaad soo dirtiyo digniintaadaan helo waxaad ka didaan aqaan labada dayrood laxay iskama mid baad duray leedahoo dunyada nugul baad ka tahay geelkaa diday baa layidhi dig iyo qayliyo sawaxan durdure kuma joojiye doohdaa lagu waabiyaa waar bislow saymaha roobka ka tahay saraariya guri sanaag qalbiga suran buurta saw si fudud kuma gaadhaye allow soo dhoweey adugu arya aniga naftirkaygu waaqlow waa soo socdhaa kowdhe waxna waa sidhaalamadhe eh. samir yeeldha weligii eh. soomaalay ha fuduudaan war cabdilow soomaalidu waa dad siman eh. sinjiga oday waa mid qudha sokeeyiya waa xigaal saaxiib iyo waa walaal waxba iskuma seeganee siyaasaa kala qoqobay soomaalidii midowdo sahalkii bahayo samaatay weli shawalka horkiisada jari warmadeeyow subag ku daatay sina uma xumaadee waa subax wanaagsane eh. calankana salaama war waxaad ka tagtay lilagu seextow ha seexan ha seexan ka tagtay soo jeedow si weyluu feeljignow war aan ducaysanna xaalkuma feecnee shacabka reer falastiin ee cadowgu xasuuqayo allaha badbaadsho khawaariijta soomaalida muslimkaa dhiiggeeda bannaysatana allaha ka badbaadsho war axmed obowa ducada ka aqbale aan iska dicino baa ku dadhi ahey hamasho muusuu habaarna taagdaru wadheegi jari waanmadayow taasinin ma kala qabato war kalamaanee dagaalkii saddexaad ee adduunka qarka loo saaran yahay waxaa toddobaadkii saddexaad socda xasuuqa iyo sirsifaynta lagu hayo shacabka falastiin reer galbeedka waxay indhaha ka laabteen arinta falastiin waxayna ku heshiiyeen in shacabkaasi la xasuuqo albaabadii diblomaasiyadda waa soo xirmeen shirkii nabadda ee qaahirana waa lagu kala tegey qaramada midoobey waxaa la yidhi way saqiirtay waxayna noqotay dukaan reer galbeedka u adeega maraykan biyaha hoostood iska arkeen iiraan oo la dhimanaysana dagaalkii yuhuudday u diyaargarowday kooxaha mitidiinta bariga dhexe ee iiraanka shidaal qaata waxay bartilmaamidsanayaan danaha maraykanka ee gobolka israa'iil albaabadii qasay taagan tahay si ay weer dhulka u qaado xamaas waxay u diyaargarowday ciidanka cagta ee israa'iil xaaladdii bariga dhexe way karsamaysaa adduunkuna wuxuu u jeestay gudagalka dagaalka saddexaad ee adduunka isbeddel weynna wuxuu ku soo fool leeyahay eh. nidaamka maanta caalamka ka jira arya masar iyo sacuudigaaba hurdada ka kacaa lagu yidhi ee yaa jiifaaya warkalamaanay waxaa la yidhi eh. siduu beri walaalkii u agraday inanka haabiila ah. eh. hawe badana waa soo jiriye horor waxboobaaye had iyo jeerna dab waa huri jireen koo xabaaraniye habeen iyo dharaarkii u baxa oo ka hari waaya oo belada ku hawshooda waa lagu halaagaaye maantana hinraag baa socdiya tii horoo kale hanti iyo wax laysugu hanjabay waa hub iyo xooge horoshiimo kii lagu dhuftoo waagii halakeeyey oo sii hor maray iyo sunbaa layshuwinayaaye hogaankii adduunkaoo dhan baa rag isku haysta dhankii guusha hoystaba fidnadu waa higleedaaye hertankii labaad kuwii ku helay oo u hana qaaday oo hantiyey hashii lagu cubtamay ama sahaaneeday hebelladii galbeedoo shartiya hagarta caadaystay hadday weli habkoodii rabaan inay ku haystaane haruubkooda buuxsamay inuu daata u halis aho axmedow hareeraha adduunka dabaa ka holcaaya abdulla weli kaa leeray qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qimihii nolosha la khasaarinayaa qalad ba qalad lagu sahayaa waalmadayo mawajigii labaad baa lafta gareen hor istaagay warbo war mahaysaaniine eh. laascaanood bay hadda ka shidan tahay anta bansiinku heleen shidan ama shidan miya hayaay warma muusa gooja cadde lagu soo dhoweeyey warwaaqlowma ku riyootay horta adiga axmedow dadka riyadoora ku dabadhiga warfoor bontefeefku nidaamka caalamiga ah ma ka mid war fidil alfadaana soo bibilaaw ilaaheyg nahriisa war buntland hooyadii federaalka inay taha sheegtay waaye madeeyow ku qabsa kuqadi maysid miyaad bilawd war weligii markaba dhex arindhiine laascanood waxaa lagu soo dhoweeyey madaxweynahiisa si khaatumo war hogaamiye kumeelgaaraha laysku ogaaya goormaa madaxweyne u badeji fartilay golkooyingadaraani fidiisaday walere war hadda kahor ba axmed madoobe gudoomiye kumeelgaaraha inta laba sana laga dhigay oo toban sana madaxweyne yahay aryadhaha xaadula yaabaysin ma waan hore loo dhihin ratii walba raabtiisiiyo raba waa rabya ratii walba rabtiisiiyo raba waa rabya warba uu firdhiya inuu madaxweyne yahay muran kuma jidhee eh. garaad jaamac garaad ismaaciiloo dadka soo dhoweynaya ka mid ahay wuxuu yidhi eh. madaxweynihii hore su'aal lagu weydiiyey khaatamo uu ka jawaabi waayey eh. balse madaxweyne xasan shiikh ayaa ka jawaabay waana la ictiraafay dakhaatuma maanta ka bacdi laga wada hadli mayo waan wallaweyney haddamba waxay isku raacdeen soomalilan inaa furfurtaan warwaaqlow eedda wallaweyn ha kuu dambayse muuse biixi iyo maxamed kaahin maxirxidhayeen somalilan mase waa furfurayeen waa mucaaridka somalilan muuse biixi waxay u qaadeen ninka reerudhaanshe dadku dhowraye weene eh. dhexda awrkii kaga lumay war muuse wuxuu ku jawaabay eh. dhakhtar bay sukeen qoray eh. adna weli ma adna weli ma dhaadanid wax dili kara duco qaadan maayee deegta qorigu hayjaro miyuu taa ku bedelay waa bislowd la kala tegay waa u taagnaa waran waxaa maqli jiray saad jabtaa loo hitiya bow dhitiya baad tiraahdid war innagu reer nahay waxaan nidhaa ninna qori uu tuuray qajaftiisa kama naxo warbowa kalamaanay war ma haysaanayne salaadiintii buntland marjaca marka siyaasada laysku qabto lagu noqon jiray way iskhilaafeen iyagii baana laba garab u kala jabay qayb boqor burhaan baa hogaaminahaya qaybna islaan ciisa hogaaminahaya anigaa shirka gudoominaya iyo anigaa shirka gudoominaya ayaa islaan ciise iyo boqor burhaanna isku haystaanin intii kalena labada aragti bay la kala safteen siyaasiyiintii laftarkooduna saddex baarti bay kala noqdeen qaybi madaxweyne deri la socotaa doorasho qof iyo codaan la qabanayaa bay leeyihiin qaybna waxay leedahay suuragal ma ahana sidii hore lagu doorto qayb saddexaadna waxay tidhi suuragal maaha xildhibaanada qof iyo cod ha lagu soo doorto goortaasna xildhibaanadu madaxweynaha iyo ku-xigeenka ha doorteen khaatumo garab faraad noqoteena waxay dhaheen hadda annaga nama qushaysa doorashada buntland war bashiirow ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay saas mare bowa maanta ma jidho war bashiirow waa su'aale labadeenna reerkayaa weyn oo u ahwaayeen aryaadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi hw nin la caarooday ciil daartiis calool saamo kuu ceeshiima nin la caarooday ciil daartiis calool saamo kuu ceeshiima war cabdullaw adigaanba war hayne mar hore ciidciidkii shabaabka laga saaray cagafcagafaana la marsiiyey si aysan mar kale ugu soo dhuuman laba walaal isku uur ahee ma iidaysa karaan yadheegi jari war maanay war mahaysiine dagaalka ehelka walaalaha oo isku dilaya shabeellada dhexe shan gacmoodaa ku jirtaa layidhi shan gacmood war isdil ehel xaggee isugu wadaa mawaalanta war waa ehel isla dhasho abtiya adeer isu wada eh aysan ooyo abtama fiirsida kore dheegi jira aysankiyo abti dilaawna may leene war madeeyow shabeellada dhexe aysin lagama yaqaan laakiin igaar iyo abtigiisoo lagama yaqaan war warkaa naga dhex gelinaa dagaalka sugaya shanta gacmoodoo hurnaysa naga dhegaysta kow waxaa la yidhi waa shabaab oo u arka dagaalkaas inay ku badbaadayaan laba waxaa la yidhi waa siyaasiyiin raba xasan sheekh inuu ku fashilma dagaalka shabaab oo kula jiro saddex waxaa la yidhi waa saraakiil isbaara u taal shabeellada dhexe kuwaasoo ka baqaya xasan sheekh hadduu shabaab ka soo jeesto inayna isbaara u aalayn afar waxaa la yidhi waa maamulka hirshabeelle laftirkiisa oo far u laaban tahay shan waxaa layidhi waa ganacsata hubbaaca geysa shabeelada dhexe oo rabta inuu u gadmo hadda intaasoo musiibo iskor saaran ayaa dagaalka qaraabada hurinaysaa la yidhi mana qari doono waa kashifaynaa hadda kadib hadday ka joogi waayeenna magacadoodaan sheegaynaa oo hebel iyo hebel aan dhahaynaa obaomadhiigga shacabka bariis laga raadinahayaa war waa colkudhacyo tuuga kuu ciidamisaye meesha in wax ku jiraan anugu waxaan ku ogaaday markaan arkay dad guryo gubayoo filin iska duubaya haddana arkay maleeshiya soo istaag istaagtay meel barxada dhahaysa dagaalku dagaal qabiil maahane waa dagaal siyaasadeed iyo kuwa dhahaya annaga ninkii dagaalka shabaabka naga taageeri jiray dowladdaa eriday intaasoo dhan markaan isu geystay waxaan ogaaday laba jufood dagaashay soomaalida kuma cusbee inkan wax kale u duugan yihiin warnimayaw xasan sheekh waa iscaddeeyey inuu shabaab la dirirayo shabaabna mar hore iscaddeeyeen inay rabaan soomaali inay baabi'iyaan marka kuwa saddexaad ee fidnada ka shaqeeya ma iscaddeeyaan iyaguna saddexaadow ayaa jiray dadka soo caadibi jiray oo cidhiiri gelin jiray dhiilayso lama odhan war lutusadahadasin sheegasa masalli garuunka duubanaa dadka kalaldhah wareego hayaan warmadayow sowma maqli jirin hebel biyo calow uu ka kalluumaysanaya aryaadhaha guurana waxa uu yidhi dadkaad magriiday masleexey mixnay dhaasha maarkay timaad dadkaad magriiday masleexey mixnay dhaasha maarkay timaad war waxaan kaloo dilowday nin daweyn la leeyahay dembi uu bar leeyahay inuu daara ma oggolo daaraanta boogta adiga naftirkaaga waxaa horay loo yidhi ilaawda sharwaade sharwadeeshiidadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay sharwadeeshiidadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay warkalamaana war mahaysiini hartaan nin kale kalamaana furinta joogtay war safiirada dagaalkae kalamaan dheh war hore miyaanan ku waran aaga hore waxaa noogu jira boobayaal culus kaalayaashii ma dhaqaajiyeen war halgankiiyo dagaalkiiyo markii hugunku soo yeeray halhaleen rag baanu ugu dirno hawl kusii maqan miyaan lagu dhehen war waxba laydinma sheegi karo adinkaa wax sheegee artii furunta shabeellow ee gobolka mudug ay ku soo qabteen kalamaan layfa taliyaha hogaaminaya ciidamada gorgor ee ku guurguurtay godoodka shabeellow suulluuge eh. waxaa lagu soo sawiray isagoo dhex fadhiya eh. buushkii ay amiirada khawaariijta shabaab dhisteen waa buushashka khawaarijtana ma la qanimaystaa warwarkaa naga dhex gelinine taliyuhu wuxuu yidhi eh. fillada ka qabow kana qarash yar war taliya god khawaariij gale kuuma sheegine kalamaanaa shabeellow ku soo qabataanku idhi barnaamij leyfa warbow fillada qabowa la sheegahayo madaxweynaha u guurahaya war xerta kalamaana ee shabeellow abwaan maxmed saal oo ka mid wuxuu yidhi khawaariij bila uma harine u dhiman war xarees ururkaarshe wuxuu yidhi wax dham baad isbunbunisee ba'ay maxaa yeedhay war qarameeye muxuu dhihi waaye guutooyinka facebook iyo ciidamada waarso war hankoolaa leeraa qarankaa dhacya wurbawa taajiyatm eh. intay ceeldheer iyo ceelbuur dhaafeen eh. miyay shabeellow kalamaan ku qabanayaanin war hirta kalamaan qof runta shabeellow roogda waliba ku mid haay eh. abwaan calishaan iyo tuman oo tuudujayoonay galabjay kala wedad waana mayba ka aalayno markaas lay furunta ku kooyi war madobe barnaamijkaaba furun lagu qabtee sow furunmuga kooye war gobolka bakool goormay tegayeen war niman maalintiisa shaaciyo ka mid xarta kalamaan ee shabeellow wuxuu yidhi allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha u siimin xubintii kalamaana dhegaysateen barnaamijkeena idaa u dambaysa una mahadnaqayaa saaxiibada gala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarada farsamada dadkana dhegaysanayaba aladka macaanka naminta aweys khamiis ilaah naxariistay faadimo qaasin heloole heesta kayre iyo kayrtoydan kaga teganaynaba thank you ma qarsamee qunfa jeceeleede qooliga qaad adaa qalbigayga gashe kaama quursahaayeqooliga qaad qaabka daan la qofe qeyrta qaabka daan la qofe qurux qaadirkayga kusiiye قفك قاب صدعتي إيه beerta qaabka daan la qoofe beerta qaabka daan la qoofe qurux qaadirkayga ku siiye Thank you. la qashuuci karee waayna la qaadaaye qayraqayma lagu abuure qayraqayma lagu abuure qofkin qaabsadaadii ehedee qayrta qaabka qaadirkayga ku siiye khayra qayma lagu abuure qofkan kaabsada iyhdeqeerta qaabka daan la qofe qeerta qaabka daan la qofe qurux qaadirkayga ku siiye <laughs> cabirka weyn qalqiga soo ume qaadirka weyn qalqiga soo ume qof ugu soo qabta oon kugu qayaasi karo kaa qurxoon lahaa waaye qof kugu soo qabta oon kugu qayaasi karo kaa qurxoon lahaa waaye قبك daan la qoofee beerta qaabka daan la qoofee qurux qaadirkayga ku siiye khayra qaymaha lagu abuure khayra qaymaha lagu abuure qofkin qaabsadaatii aheede beerta qaabka daan la qoofee yeerta qaabka daan la qoofe qurux qaadirkayga ku siiye qeyrta qaabka daan la qofe qeyrta qaabka daan la qofe qurux qaadirkayga ku siiye qeyrta qaabka daan la qofe qeyrta qaabka daan la qoofe qurux qaadikayga ku siiye